سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا حدثنا قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى بن عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن عمه واسع بن حب حبان قال كنت أصلي في المسجد bal sanadku kolley dad sidaas oo badan oo cusubi kuma jiraane laakiin bal sheekha u horeeya sheekhan muslim ah bukhaarina sheekh buu u yahay walow muslim awqaadda qaarkeed waa sidana uu kaga wariyo waa imaamkii shahirkaa ee qacnabi loo yaqaanay weeye oo abi daud iyana way kaba wariyaan oo la yidhaha waa sheekhada abi daud waa ninka ugu weyn akbaru sheikhin abi daud ba weeye isagaa ugu weyn sheekhada abu daud wax ka wariyo muslim waa waasidana waxbuu kaga wariyaayo waa adigu magaciisii buu inoo dhameeyey qacnabi oo mashhuur buu ku yahay asxaabtii imaam malik baanu kaba mid ahaa waanan dadkii atbaacu taabiciintii ugu dambeeyey ah oo dad taabiciina waa soo gaadhay gees kalena waa nin hiqa ah oo ahaa min khiyaari cibaad illaahi saalixiinna kaba mid ahaa caabid ah caalim ah hiqa ah weeya <coughs> bal ninkaas baa wuxuu muslim xadiidka maanta uu ka warinaya isagaa inoogu cusub un ama yaxya ibnu saciid oo yaxya ibnu saciid alansaari weeye moxamed ibn yaxya ibnu xabbaanna hore waan usoo aragno waa nin adigu sikaaru taabiciin kaba mid ah yaxya-na waa sikaaru taabiciin oo markaa taabiciin dhowraa xadiidka kuba sugan adeerkiisan uu kaba warinaya moxamed ibn yaxyana waasic ibnu xabbaan casharkii inoogu dambeeyeyba waa kuba sugnaa walow anaan habeenkaa ku yar joogsan waa nin iqa ah may casharkii inoogu dambeeyey ma casharadii weysada xadiidkii cabdillahi ibn zayd ibnu caasim wey weysadii rasuulka uu kaga warramayu duruqdiisa mid ka mid ah ama riwaayo ku lahaa bal kitaabka xadiidkaas iyo xadiidkan buu ku leeyahay dadka qaarkood baa usuga ru'yo iyo inuu saxaabiba iyo u aragti lahaaye laakiin waxaa raajixa inuu taabici wan yahay waasic ibnu xabbaan aabihii xabbaan ibnu munqid waa saxaabiye wuxuu yihi waasicaasi qaala xaduna way dee qoyskan oo dhan ba dee waxa weeyaan xadoodu way fadxisan tahay xabbaan ibnu munqid isagoo saxiixa inooguma sugno rijaashiisa ka mid maaha laakiin dee qoyskiisiiba rag kala duwani kagaba sugan yihiin oo imika maxamed ibn yaxya ibnu xabaan iyo waasic ibnu xabaankani ay kaga mid yihiin qaala wuxuu yihi markaa waasic ibnu xabaan kuntu waxaan ahaa usalii mid tukada fi lmasjidi masaajidkii rasuulka weeye salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ayaan kuba tukanayay walxaal cabdullaahi bnu cumara cabdullaahi bnu cumar musnidun uu tiiriyey dahrahu dhabarkiisa ila alqiblati xagga qiblada oo macnaa marka uu tukanayay waasic ibnu xabbaan masa masjidka ku tukanayey waxaa kaloo masjidka joogay cabdullaahi bnu cumar dee kollay salaad jamaacana may hayn salaada markaa lagu jiray dee inuu suno tukanayaana daahirba ah cabdullaahi bnu cumar markaa wuxuu ku tiirsanaa xaggan qiblada ee masjidka ayuu san oo kale gidaarkii ku tiirsanaa macnaa dhabarku ku hayay gidaarkii qiblada waa xaggan dee qiblada masjidka falamaa qadaytu salaatii salaadaydii markan dhammaystay ayaan insaraftu waxaan u gadoomay ilayhi ilaa cabdillaahi bni cumara saxaabiga jaliilka ah min shiqii dhinacaygii waa dhinacii uu markaa kaba xigay ayuun baaban xaggii intan ismelmelaan xaggiisii u kacay abucawaano riwaayadiisao dee mustakraj kitaabkan aan kubalena waxaa kuba sugnayd min shiqi اlaysari <coughs> waa dhinaca bidix buu ka xigay markaa markan uu tukanayey ayaa cabdullaahi ibni cumar xagga bidix kaba xigay markii uu salaadii kaba baxuu salaamo naqsaday ayuu markaa wuxuu sameeyey un xaggii unbuu dee u kacay ibnu cumar kaba xigay faqaala cabdullaahi cabdullaahi ibnu cumar baa wuxuu yidhi yaquulu naasun dad baa waxay leeyihiin oy leeyihiin idaa qacadta lilxaajati haddaad fadhiisatid ood xaajo u fadhiisatid waa xaajadaada gudashadeed waa dee insaanka xaajadiisii aada u fadhiisatid xaajadaasoo takuunu laka adiga kuu sugnaanaysa xaajo aada leedahay kaadi ama wax laba mida dee aada u fadhiisatid falaa taqcud fadhiisan mustaqbil alqiblati xaala tahay mid qiblada u jeeda walaa bayt lmaqdisi walaa mustaqbil mustaqbila bayt lmaqdisi xaggaa baytulmaqdisna adoo ujeeda adoo qiblada u jeeda oo qaabilsanna ha u fadhiisanin xaajadaadii markaad gudanayso xagga baytulmaqdisna ha ula jeedsan oo adoo xaggaa u jeeda wejigaagu xaggaa yahay bal masalan xaajadaadii ha u fadhiisanin taas buu yihi kollayna wuxuu naasun ugabashtee dee waa qolooyin saxaabo iyo lahaaba oo iyagu nahyigan aynu soo marnay casharkii hore walow anaan dee kolle aan lahayn masalada dib baan marka baabka yar dhamayno axaadiista sukun gaadho dib u yar eegi doonaa waa khaasatan masalada janib kanun waa qolooyinkii nahyiga caam kaba dhigayay sida abu ayub alansaari aynu kusoo marnay matniga isagoo wariye xadiidkii a ah, rasuulka ilaahay qiblada ha ula jeedsanina xaajo gudashadeed xagga dambena ha u jeedinina inuu yidhi waxaanu tagnay sham markaasaan aragnay maraaxid iyo kanufyo oo xaggii qibladaba sii loo fadhiisanayay ay u jeedo markaasaa dee ilaahay intaan dambi dhaaf weydiisanaan istadbaynay taasba weeyo isagu nahyiga ama meel dhisa ah ha lagu jiro ama bannaan ha la joogo meeshani meeshii xaajada lagu gudanaya hataa ma yaanay noqonin be caam yeelayabu ujeedaa kollay qowlkaa dee abu hurayre iyo macqilulasadi iyana waa qowlkood bu ahaa falaa taqcud mustaqbila alqiblati walaa beyt lmaqdis qaala cabdullahi isagu ataa waa ku khilaafsan yahay marka wuxuu yihi cabdullahi ibnu mascuud <clears throat> walaqad raqitu wallahi baan ku dhaartay laqad raqitu waxaan u baxay calaa dahri beytin aqal korkii baan fuulay qarad uu lahaa iyo xaajo lahaa iyo wax keenay un baaba u fuulay calaa dahri beytin baa halkan iyada inooguba sugan <clears throat> riwaayada inoo dambeeyana calaa beytiha de xadiidkan duruqdiisa un calaa beyti uktihi xafsata walaashay xafsa gurigeedii ayaan korkiisa uga baxay calaa dahri beytin lanaana riwaayaadka way dhacdo kolley wuxun bay ku wada xambaaran yihiin markan ayuu leeyahay aqalka xafsana de waa aqalkii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh iyadu gelaysay ilaahay kaba dhimanaysayna ay gelaysay aqalkaasba weeye markanu calaa dahri beytin lanaana riwaayadka qaarkoodii ama kutubta qaarkood ay dhacdayna kollay idaafadani waa adnaa mulaabasa un dee walaashii ayaa guriga deganayd oo dee kollay meeshii calaaqa iyo waatan mulaabasadaa kooban ee halkaa jirta gurigan ayaabay tahay de haddii bal matalan isagoo waxyaalihii kale gaarka ulahayd isagaaba dhaxlo walaalihiisa kale isaga isku hooye ahaayeeno mababay dhaxlin oo dee barhkood baaba taa kuma fasireen laakiin imaka halkan aqalkan dee sugnaan bay u gelaysay cidi kamay dhaxlin oo markii dambe masjidka laguma daro rasuulka ilaahay wax lagalama dhexlahayne laakiin bal waa jaanibkaas weya waa gurigii dee walaashii walaashiina looma nisbeynaye <clears throat> fa ra-aytu waxaan arkay rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baan arkay qaacidan xaaliya isagoo fadhiya calaa labinatayni laba xabadood oo labina korkeed saa uguba dul fadhiyo mustaqbilan xaaliya isagoo u jeeda baytbayt almaqdisi xagga bayt lmaqdis oo markaa dee qibladuna dhabarkiisay noqonaysaa markaa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh lixaajatihi xaajadiisa daraaddeed oo xaajo dee uu gudanayey ayuu saa uba fadhiyey markaasaan arkay buu leeya waa kaa de haddii aanay arrinkaasi jiro baytulmaqdis loolama jeedsan kara arrinku yahay rasuulka ilaahay kamay dhacdeen oo arrinkaasi waa inuu banaan yahay bal xadiidka dariiqiisa labaadna waan gaadhaynaa xadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna mحamed بn bshri الcabdiy qala xadaثna cubayd الlahi بn cmar can mحamed bn yaحya bn xabana waa ninkii imaka sanadku intii dambe weeye inta horun baa isbedeshay cubaydالlahi بn cmar بn xafs بn caasim بn cmar بn khadaabna waa sikaaru taabiciin sida nin badan soo aragnayba can camihi waasic bn xba xabana can ibni cmara qaala anahu qaal raqitu waxaan fuuloon u baxay calىa beyti ukti xafsata walaashay xafsa gurigeedii ayaan dusha ugaba baxay xaaja u fuulay fara-aytu waxaan arkay rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam rasuulkii ilaahay baan arkay qaacidan xaalu yahay isagoo fadhiya lixaajatihi xaajadiisii u fadhiyaba mustaqbila shaami shaam xaalu yahay mid u jeeda mustadbira qiblati qibladana xagga dambe ama dhabarkiisu dee waxa weeyaan uba jeediyey oo qibladiina dee dhabarkiisiiyo xaggiisii dambe ayaaba jihadeeda ahaa xagga shaamna wejigiisa ayaaba ahaa taas baan arkay bu bal kolley axaadiistii weli istinjada iyo wixii ku tacalluqsanaa way inoo socdaanba oo abwaabbaa inoo yar dambaysa kale de oo kolley istinjada imika leh bal waxa weeye anun kolley umuuro waa umuuro daahira axaadiistii hore aan kuba soo aragnay oo jawaanibna aan yar eegno oon ku yar joogsanay masalada inoo dambeysay in waxa weeye oo de masaladan xadiiskana calaaqa la leeyahay waa mas'aladan ah istiqbaal اlqibla iyo istidbaarkeed bal wax gaara oo dee nahyo baytulmaqdis istiqbaalkeeda kuba yimoo suganimo jiro ee qibladan istiqbaalkeeda iyo istidbaarkeeda markaa ruuxu xaajadiisa gudanayo ama uu ujeestaba xaggii oo wejigiisu yahay ama uu dabada ujeediyo xagga dambe iyo dhabarka uga jeediyo taas xukunkeeda ayaabal marka ayna xadiidkii uhoreeyey ee ahaa xadiidkii dee abu ayub alansaari waxaan kusoo aragnay rasuulki ilaahay oo yihi salawaat ullaahi wasalaamu عalayh laa tastaqbilu lqibrata walaa tastadbiruha bibawlin aw qaa'id qiblada hawla jeedsanina hawna daba jeedinina kaadi ama saxaraba waxaa kaloo xadiidkii salmaan aan kusoo aragnay laqad nahaana an nastaqbila lqiblata liqaa'idin aw bawlin taas istiqbaal iyada inooguma sugnaa bal xadيiث abu hurayrana waxaan kusoo aragnay إida jalasa axadكم عalى xaajatihi falaa ystqbil الqiblaةa walaa ystadbirha waa axaadiistii aynu markaa baabka inooguba sugnayd intaasa inoo horeysay kole bal markaa axaadiista hore daahirkoodna wuxuu keenayaa iyo iطlaaqoodu nahyigana markan litaxriim kuba xambaarno inaanay dee jaa-isba ahayn oonay banaanayn ruuxu markaa uu xaajadiisa u fadhiisto xagga fadhigan laga cabiray waa ta badane hadduu dee taagni ku kaajayana waa la mid uune inuu qibladii ula jeesto ama uu xagga dambeba u jeediyo taasa dhabarkiisii u duwo taasi inaanay banaanayn ba axaadiisan daahirkeedu uu keenayaa oo waa axaadiisan xagga marka la eego xadiiskan dambe ee ibnu cumarna waxay nooguba sugan bal rasuulka ilaahay inay nooga sugan tahay oo kaba dhacday istidbaaru qibla bal bayt maqdis halkan waan iskaba dhigaynaayo dee wax gaara oo nahyi inoo sugani jaanibkaa ma jiro e, waa qiblada uuna istidbaarkeeda oo labadii nahyi ku yimi mid ahaana ayaa xadiidkaasna inooguba sugan <clears throat> bal markaa kolley xagga culimadu axaadiistan iyo sida loogu wada camal falayo ama loo kala horreysiinayo kolley aragtidoodi iyo ijtihaadaadkoodu waa ku kala duwan yahay madaahiba culimada halkan sida imika shaafici oo kale iyo malik iyo aimo iyagoo axaadiidana taa kuba jamicinaya waxay kala qaadaan asaxraa iyo albunya ujeedadu ruuxu meel banaan marka uu fadhiisanayo iyo marka uu meel dee asturan ama dhis dee kaniifba haba noqoto ama wax isaga ku dhowo sitro u noqdo saatir uba noqdo haba noqotee markuu xaajadiisii uba fadhiisanayo marka waxa iyagu ay iyagu ku tagaan shayga aan banaanayni waa marka uu ruuxu meel banaan fadhiisto hadduu saatirkiisii ka durugsan yuu kaba fogaadana waa la mid uune taas waa meeshii banaanayd baa kaadi ama saxaro in dee istiqbaal iyo isidbaarba aanay banaanayn bay iyagu kuba tagaan ama iyada hadduu bunyaan iyo dhis jiro sadee kaniifyadeenoo kale ay makaa taas iyo markuu meel saas ah ama saatir aada ugu dhow isaga uu meeshii jiro ee xaal xukunku waa isbedelayaa oo iyada taasi shay jaa-is oo banaan buu noqonayaa bal waata iyagu kuba tegeen kolley aimadan tilmaamay waa malik iyo shaaficiya waa madhabkooda imaam axmedna laba riwaayo laga wariyey bal mid ahaan iyo weeye aimo kalena qowlkooda weeye saa isxaaqiyo bal kolley xujadooduna iyadoo aan aragnay abu ayub alansaari inuu cumuum ku xambaaray oo waa kan lahaa intan istadabno ayaan haddana oon qibladii iska yar dunaan ilaahayna dembi dhaaf weydiisanaynay waxay xujadoodu tahay waa xadiidkan aan hayno oo waa xadiidkan aan haynaa rasuulkii ilaahay dee mu bannaan ma fadhiyin guda ayuu meel iyo dee joogay oo waa meel dhis dhexdii bay ahayd ibnu cumarna uu qasadu rasuulka ilaahay u qastayay taa may ahaydee markuu aqalkan xaaja ama adigu arrin keentay uguba baxay ayun ba iltifaata kaba dhacday xadiis baa saasi kuba timi waa ishiisii un baa kuba dhacday marka laakiin dee ishiisaa kuba dhacdeen uba qastin haddii u qastayo may banaanaateen taasoo xaaladaa inuu eege isha ayaa faa'iidadan kale iyo xukunkan kale ayuu inoo soo naqliyo kama faa'iideysanay oo dee wax khaas yeelayo rasuulka ilaahay tan ku khaas yeelayana meeshii ma jiraan oo inoomay soo aroorin markaa waxay noqonayaan markaasaa dee xadiidkan iyo axaadiidana inta la jamcin karayo la isu geyn karayo ee waa la jamcinayaayo lamana kala raajax yeelayo barhkoodna naasik iyo mansuuqna lagama dhigayo kol hadday suurtagaltay in la jamciyo jamcintiina siday ku suurtogelaysaaye meeshai haddii bunyaan jirana waxa weeye istiqbaalkii iyo istidbaarkii dee waaba waaba tan imakaan hayno istidbaar baan haynaa istiqbaalkana bal ibnu cumar si uu yeelaan soo naqlin doonaan waxa weey haddii ay banaan tahayna dee nahyigii hore ayaan kuba camal falayna sidaasaan axaadiistii ugu wada isugu wada geysanana kuba camal falayna xagga istiqbaalkana ibnu cumar ba abu da-ud iyo sanadkuna waa xasane waxa inoogaba suga ibnu cumar ayaa iyadoo kollay dee waxaa laga yaabaa safar buu kuba jiray raaxiladiisiibuu intuu fadhiisiiyo xaggii qiblada iskaba xigsiiyey ayuu dee bal u fadhiistay kaadi u fadhiistay nin marwan ulasfar la odhanayo xaaladana arkayey ayaa weydiiye o yihi miyaan sen la isu diidinoo deetuu yihi taasi waa markaad meel banaan fadhiisanayse haddii bunyaan jiro ama sidoo kale taasi jirto iyada nama diidin ama taasi dee wax laynoo diiday maaha waa ibnu cumar oo isaguna xadiidkan kalena warinayay makaanahayna warinayay bal matalan kollay aimo kale oo iyagu leh waa wada banaan yihiin waa jiraa laakiin taas axaadiistan baa ka hor imanaysa iyaga qowlkooda in istiqbaalku waa banaany eh, markaa ma banaana sina eh, laakiin istidbaarkaa banaan oo mala xadiidkanda iyo istidbaarun kaba dhigayaana waaba jiraysaa barhkood leh eh, lakiin waxaan leenahay un imaka axaadiidu say inoogu jamcismayso bal qowlkan raajixan iyo raajix yeelayno waa markaa iyada sutra ay jirto ama meelsan oo kalea dee loogu talagalo kaniifyad iyo waxaas waxa weeye walow dee culimo caam yeelaysaa jirtay hadday suurtagal tahay ruuxu inaanu ujeedsan ay roon tahayba si khilaafkaan ugaba baxno haddana bal xaaladaasi way banaan tahay lakiin marka meel bannaan ama dee saatirkiisu kaba durugsan yahay nahyigan baa jira oo dee bal arrinkaasi inuu ruuxu iskaba ilaaliyo oo u kaba dheeraadaba wey <clears throat> bal taasba weeyaan iyada haddii saatir jirana dee rasuulka ilaahay ba salawaat ullahi wasalaamu aleyh markuu banaanada isagoo waxa weeyaan kol dee meel ad saatir buu laba doonan jiray oo bal waxaan leenahay xadiidkan ibnu cumar iyo kiisa kale iyo isagu bal masalan ayaan inagoo taa eegeyn iyo bal wixii soo arooray kolli masalada intaan ku yar khulaasayno walow oqooshu intaa kaba badan tahay bal taas baa waxa weeye in aan odhanayna oo iyada xaaladna way banaanta xaalada labadii xadiidkan saas midkoodna imaka halkan maynaan ka saarin meesha oo maynaan raajax yeelin ee labadoodiiba aan ku wada camal falay masalo halkan imaam nawr raximah llahu soo naqlinaya wuxuu leeyahay markan istiqbaalka iyo istidbaarkaa banaynaba in kal khilaaf bayna bacd alculamaa qowlkoodu ay jiraan oo kale haddii aan ruuxa mashaqo ugaba imanayn inuu iska dode hadduu habkii uu fadhiisan karayay saas yoonu si kale ufadhiisan karayn hadalma kama taagna oo iyada karaahana lama odhanayo laakiin hadduu iska duwi karo uu ka jeebsan karo waabay runtay buu leeyahy si horta khuruujka ama khilaafka loogama baxo arrin kalena imaamka halkan soo naqlaya weliba hadal fiicanna uu ku khatimay waxba weeye bal kol haddii imika halkan aan kubayn istiqbaalkii dee iyo istidbaarkii markaa xaajada ay tahay jimaaci oo kale ka soo qaad oo ruuxii xaggii qibladiiba matalan de isagoo isagii baa dhici karta de ama ay cawradiisay badnaantay xaggii qibladii u jeeda xukumkii muxuu noqonayaa oo kale iyo bal adigu tan wuxuu leeyahay kolley uu soona naqlinayaa nasku waxbuu kuba yimi naska barhkood dee ikraamka qiblada ay ku cileeyeen barhna de waa markaa xaaladan khuruuj ama bowl oo kale wax nasa ama nahyiyo inoo yimi iyo taxriim nahyi soo arooray jaanibkaa kale ma jirto marka dee kol haddii aan tai taxriimkuna wuxuu ku sugnaadaa xagga sharcigu kama sugnaadaaye wax kale kuma sugnaado halkana cilla ahaan waa la kala farqin karaa oo maaha un kashful cawre iyo waxyaalaha halkan lagu cileeyey may noqone waa shaygan khaarijka aho lafdiga ama biqaa-idan waa bowlin hawla jeedsanina marka taa hadday noqoto wuxuu leeyahay dee imika halkan shay jaa-isa weeyo waayo wax nasa oo diidaya ama nahiyaya iyada taas kumabuu iman bal umuuraha kale ee xagga marka la eego n baabkaa hore inooga soo aroray kuwa kale waan kuwa joogsanay intii inoo yar dambeysay intaas bayd baabunahyi can listinjaa'i bilyamiini hada kani baabunahyi nahyiga baabkiisii weeye can ilistinjaaءi istinja bilyamiini midigta lagu istinjoodo iyadoo axaadiistii horena waxaan kaba soo aragnay lakiin waa baab gaara oo u dhigtay ee makaama axaadiis iyaga u gaarabe taas buu baabkeedii yahay xadaثna yaحya بن yaحyى qال أخbarana cabdالرحمن بن مهدي عن hmam عن yaحyى بن أbي kaثيr عن cabd للhi بن أbي qتاadة عن أbيه qاl qala رasuul الlahi صلى الlه عليه bal sanadka kolley hamaamkan noogu sugan ee hamaam ibnu munabih ninkii matala axaadiisii ama saxiifada gaarka axaadiisii wada socotay sanadkii keliya lahayd bu warinaya inuu soo marnayba oo jira abu hurayre kaba warinayay ninkani ninkaa waa aad bu ugaba sokeeya nin kaas waan soo aragno kitaabka inooguba sugan nin kale hamaam ibn xaaris la yidhaahna waa jira oo bal hadday suurtagal noqoto caawa inaan casharkaba ku gaarna la arko hmam eh, ibnu yaxya ibn dinar weeye alcawdi ninkani waana ninkaa yaxya ibn abi kasiir kaba wariyo sida hishaam udasawaayiga inoo dambeeyaaba kaba wariyo laakiin arrin buu imaam nawowi halkan soo naqlinayaa qabanayaana meeshan bal waxaanu isaga ku tegayaa walow aanu jasmina uu leeyahay waan filaya waan u malaynayaa hamaam maanta dhicitaanka uu halkan dhacay walow la ogyahay hamaam ibnu yaxya yaxya ibn abi kasiir inuu kaba wariyo hishaamu dastawayba ugaba wariyo ayaa wuxuu leeyahy waxaan filayaa ama u malaynayaa tasxiif inuu yahay dadkii muslim ka dambeeyey barhkoodii kitaabka soo naqliyey kaba dhacay oo wuxuu ka dhigayaa sawaabku inuu yahay hishaam sababtuna bukhaari iyo nasaa-i iyo qolooyin kale ayaa wuxuu leeyahay xadiidka hishaamu dastawaayi muslimba riwaayada dambe uu kaba warinayo ayuun bay kuba wariyeen riwaayadan cabdiraxmaan ah taas bay kuba wariyeen qolooyin markaa kitabtan kitaabkeenan adraaftiisa dhigtay oo dee si ayay adraafta bukhaari iyo iyaguna waxay sheegeen inuu muslimaanta uu kuba wariyo hishaam kaba wariyo bal adigu wuxuu raajax yeelayaa ku tegaya isagoon dee le waan u malaynaya adigu bal taasaan raajax yeelaya laftigan hamaam inay muslim dabadi wax dhacay tasxiif dhacay ee tee sawaabku yahay hishaam walow dee bal markaa taasi aan imika waxaynu goyn karno ama la jasminaya bal sheekuba uu jasmiyey aanay ahayn oo kaba cabirey dani waa inta yar jirta dadka kale cabdullahi bn abi qataada abi qataada waa saxaabigii jaliilka farisi rasuul illaahi sala allahu alayh wasalam xaris ibnu rabci inankiisna waa taabici aabihina waa saxaabiga jaliilkae fursaantay muslimiintaba ama fariskii rasuulki ilaahayba ahaa ansaareed marka wuxuu yihi abu qataada odhanaya qaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi laa yumsikana yaanu qaban axadukum axadkiin dakarahu dakarkiisa biyamiinihi midigtiisa yaanu ku taabanin kuba qaban walxal wa yabuul uu kaajayo walaa yatamasax yaanu isinjoon ama aanu iskagaba biin min alkhalaa'i oo wixii isaga kaba soo baxayay maanta yamiinihi midigtiisana yaanu ku istinjoon amaanu iskaga bin wixii khaarijka ahaa taas baa rasuulka ilaah yidhi walaa yatanafas yaanu neefsanin fil inaay weelkii wax ku cabayeyna dhexdiisa yaanu ku neefsanin e eh, hadduu dee bal matalan markaa wax cabaye kata dee ashribana way inoo dambaysaaye aanu dee saa haraadanayna ma hadduu wax kalaba cabayo aanu baahi weyne usii hayno markuu mar qurquriyo isagoo neesan intaa uu ku qancayo nafas keliya inuu kuba cabo dee kiibuu kuba kaaftoomaya laakiin hadduu u baahan yahay dee neefsi afkii ha ka fogeeyo weelkii khaarijal inaa ha ku neefsado dabadeedna haddii xaajo u leeya wixii dib ha ugu noqdo ee laakiin yaanu weelka dhexdiisa ku neefsan kolleyna kitaab alashriba insha allahu tacaala kitaabkan kutubtiisu kaba midiyo waa inoo iman doonaa bal taas buu idhi bal xadiidku kolley riwaayo kale uu leeyahy waa inoo dambeysa ama laba dariiqoo kale ayuun baaba inoo dambeeyo waa xadiidkan keliya baabku leeyahay kolley saddex jumlo ayaa inooguba sugan oo saddexdaba nahyi uu ku wada yimi ta hore waa ruuxu marka uu istinjo ama dee kaajayo rasuulka ilaahay wuxuu ihi dekarkiisa ayaanu taabanin oo midigtiisa ayaanu kuba taabanin bal kolley xadiidkuna waa qaydan yahay oo wahuwa yabuluq xaaladu dee qeyd bay utahay caamilkeeda waana jumlo xaaliye ah weeye ama xaalo ah oo waktigaa uu kaajayo yaanu dakarkiisa ku taabanin deeta markaa gacantiisa midig bal waxaana jirta kolley umuurana way noo dambeeyaan tayamunkii dahuur iyo keyrkiiba oo markaasaan qaacido aimadu soo naqliyaan dambe sheegi doonaaye imika nahyigu dee asal waxa u ah taxriim baa asal u ah haddii wax ka sarfinaya la helo macno kale sida karaahiya in lagu xambaarana oo dee la helana waa lagu xambaaraya haddii kalena idlaaqasu kaasuu keenaya oo imaka idlaaqani ama tani waxaa u keenayaaba in taxriim la yidhaho dee aimada qaarkood ama culimada qaarkoodna way kuba tegeen barhkoodna karaaha tansiih ha kaba dhigeen bal taaba weeye kollayna axaadiistii hore ee casharkii hore inooguba sugnaa macnahaasi waa inoogu soo noqnoqday oo dee ruuxu in xadiidkii وan nastanjiya bاlyamiin oo kale iyo in alfaado kaleynu soo marnay waa tii ay axaadiida hore inaguma sugnayd ee bal horta yaanu ku taabanin weeye waktigaa uu kaajayo walaa jumlada labaad taasi waa taabasho un hadda waa qabasho un iyo taabasho markaas uu taabto marka haddii dee u baahdo bidixdiisii ha ku taabto ee waktigaa uu kaajayo gacantii midig ee wax ku cunaye waxyaalaha baab takriim iyo baab tashriif o kulaba imanayay yaanu kuba qabanin jumlada labaad walaa yatamasax yatamasaxda waxaan imika kaba laqabeeyey y laa yastanji-un ama iskabiin ha noqoto si istijmaarkii oo kale ama biyade ha kuba maydhaye min alkhalaa laftigan alkhalaa imika asalka hore de alkhalaa waa meesha banaan un iyo meelaha lagu xaajo gutana magacyadeeda waaba kaba mido dee qaaliban meelaha banaan ee cidii isha dadka uu ruuxu kaba fogaanayo ayaa loola qastaa lala fadhiistaayo saas baa imika markaa alkhalaa magacii bal matalan loo siiya lakiin laftigan imika xadiidkiiyo sida u yaalo min alkhalaa'i imaam nawina uu kuba fasiraya muxuu yihi alkhalaa bilmadi huwa algaaidu walow lafti dambaba inoo dambeeyo alkhalaa macnuu uu yahay meeshii lagu xaajo gudanayey laakiin halkan waa wixii soo baxayay ee khaarijkaa marka imaam nawowi isaga wuxuu kaba dhigay qaa'idkiibuu kaba dhigay iبn mlqin oo kale cumdaة اأحkaamka sharxiisan kitaabkiisan dee aada u faaidada badan aliclaam la idhah bfaaida cumdaة اأحkaam se wuxuu kaba cabira almasxuna alاstinja waa cibaaradiisi masxigu halkan waa istinjada wasumiya alkhaariجu min اlqbuli wاduburi khalاan wixii labadoodaba uu kaba dhigay oo wixii ama xagga hore ama xagga dambe kaba soo baxayeyna khalaa lagu magacaabay sababtuna waxa wey haaliban dee meesha cidlada ah ma banaan ayaa waxaan lagu samayn jiray ama lagu gudan jirayba in lakin imaka lafdiga xadiidku bu leeyahy labadiiba waa keenaya marka macnu uu noqonayo wixii hadduu iskaba beenayo ama iskaba maydhayo gacantii midig iyaan u taas gacanta bide noqoto dhib ma laha hadduu biyihii ugu shushubo ama uu ku shubayo taasi oo de waaba u baahan yahay oo kale laakiin masiixitaan hadday noqoto yaanu midigtiisii kuba masiixin oo kale taasba weeye kolley xukunku rag iyo dumarba waa caam yeelayayo cid uma khaasaa laakiin halkan dee culimadu kolkol arrinbaa yar ay yar muujiyaan markay ragga gaar noqoto iska biina ay noqoto kol haddii ay arrintu noqotay dee yaan la iskagaba biinin markay weliba xagga hore ay tahay iyo iskaba biinayo oo ruuxii u wada baahanya markay iska biid biyaa dhib ma laha laakiin markay iska biid noqoto dee inuu wixiina masaxo gacanna uu ku qabto gacanna uu ku masaxo horena inu soo maray inaan iyada midigtii dee laguma istinjoonahayn markay noqoto maaha biyo sabilma inaan laguma istinjoonahayn wixii meeshii waxaa imanaysa hadduu islaaho dee iskaba biyo qabashu u baahanaya haddii ubal waxa way taasu u baahanaya marka haddu de midigsibu ama ku qabanaya ama iskaga binaya ishkaalkana meeshii imanayo masaladii ragga weeye dumariga taasi iyagu shaqa halkan kuma laha marka waxay halkan adigu kolley barkood tawjiihay suuraddi aan la fulin karahayn oo waxba nimaka halkan soo naqliteedada aan iska diidayo oo dee se lagu fuliyaaba ay adagtay waxyaala sheegtaan waa waaqac ma aan ahayn inta badan oo dhici say u dhacdaaba ay adag tahay lakiin suuradaasi waxaan leeya waa baciide bal laakiin suuraday marka dambe ay yidhaahaan weye hadday biyotay dhib malahay laakiin nasixitaan hadday tahay dee wuxuu noqonayaa kolley inuu iyadii iskaga biyo nahyi baa kuma yimi oo taa iskagama biinayo midigtii laakiin arrinku hadduu noqdo maxaaba yidhahda de wixii uu iskaga biinayay ha ku qabto gacantii midigna iyaan u dhaqdhaqaajinin marka ta bidxuta uu dhaqdhaqaajinayo uu ku biinayo ha noqoto tana shay qaari ah isagoo dhulka u yaaloo kalaba oo kala haba noqoto waa adigu kayfiyada ay u dhaweeyaan markay iska biin noqoteen lakiin ama surooyin kale barhkood yidhahda waa iyadoo kolley surooyin eh, dee dhici karta aada u baciida weeye ama aan waaqicba ahayn bal waa suuradaasun laakiin mar kale dhib ma laha walaa yatamasax min alkhalaa'i biyamiine weelka neefsigiisuna dee kolley barhkooda waxay ka dhigaan nahyigani inuu adab yahay oo karaaha uu yahay inay taxriim xaddii gaadhsiin ujeedaduna ay leeyihin waa dee waxaa dhici karta ama inay wax sankiisiiba kaba soo baxaan afkiisii kasoo baxaan raa'ixa hadduu bedelo leeyahay oo isagii haddii loogama dambayn iyo dadkii ka dambeeyay ay wixii ka yaraya qeybsoodaan marka hadduu neefsanayo debedda ha ku neefsado ee laakiin weel dhexdii wax ku cabayo yaanu kuba neefsan intaa wax ka badanna dee way inoo dambeeyaan haddii ala idhahdo xadaثna yaحya بن yaحya qaal aخbarana wakic can hishaam dasawayi waa halkan uu lahaa nawowi waa hishaamkaa hore un isagu waa si uu raajix yeelayay maka halkan can yaحya بn abi kaثيiri can cabdالlahi بn abi qatadata can abihi qala anahu qaal qala rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yihi idaa dakala hadduu galo axadukum axadkiina alkhalaa kaniifka uu galo ama meesha lagu xaajo gudanayo un falaa yamasa yaanu taaban dakarahu biyamiinih dakarkiisa midigtiisii wax ku cunayo dad ku salaamayo wixii baab takriima uu laba imanayo baab tashriif iyada waxa yaanu kuba taabanin bidixdiisa adu wixii sinjaa iyo iska biin iyo iska maydhitaan iyo taasun bidixdiisa un ha kula yimaado xadaثna بن abi cmar qala xadaثna الثaqafiy cabdالwahaab can ayuba can yaxya bn abi kahiiri can cabdالlahi bn abi qataadata markaa sanadkan dambe ayub saktiyani o isna sikaara taabiciin ah saddex taabici baa sanadka xadiidka ku wada sugan cabdالlahi بn abi qataada iyo yaxye ayub can abi qataadata an الnabiya salى الlahu عalيه wasalam naha waa nahiyey an yatanafasa shaksiga inuu ku neefsado filinaai weelkii wax ku cabayey dhexdiisa waan yamasa inuu taabto dakarahu biyamiinihi waa cawradiisii imaka halkan waxaa leeday inuu midigtiisa kuba taabtona waa nahiyey waan yastadiiba dee kollayna xadiid keliya weeyaanoo idaa ataa aad dakala axadakum lkhalaa iyo wahuwa yabuul iyaba inoo horeysay waana xadiid keliya walow lafdigani mutlaq yahay oy noqon layd iyaanu taabaninba laakiin dee waxa weeyaan xadiidku waa xadiid keliya bal xaaladan baan ku qaydaynaaye waan yamasa dakarahu biyamiinihi waan inuu ku istinjoodana istidaabada waa istinjaa iyo mini midigtiisa kun istinjoodana rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh waa nahye <clears throat> kale macnuu waa daahir baan filaya baabu tayamuni fi duhuuri wagayrih midigaysigii la midigaysanayey ama dhinaca midig iyo gacanta midig iyo lugta midig iyo la horeysiinayey duhuurkii waa waysadii iyo maydhigii iyo dee wixii kale eegayrkee baab iyadoo takriimba ah ayuu baabkiisi yahay si haddii kabii la gashanayo iyo haddii dharka la xidhanayo iyo umuuraha caynkaasa in midigtii la horeysiiyo oo midigta lagu bilaabo taas bal baabkeedii iyo wixii kuba yimi uu baabkiisi yahay وxadaثna yaحyى بن yaحyى التmimiy qala أخbarana abوالأحوaص عan أشcث عan أbيه عan masروq عan caiشhaةa qalat أنaha qalat waxay tihi caiشha bal sanadka xadiid koley yaحya بن yaحyى تmimi ilaa kitaabkii waa inala socda un muqadimadiisiiba abulxasna kollay ninkani halkan gelaya de ay tahayna inaan saa kuba ogaano waa ninkii atbaacu taabiciintii adigu baldexe kaba mid ahaa salaam ibnu sulaym weeye ninkaas baa kunyadiisana abulaxwas waayo abulaxwasya kalea jirto ka horeeya ee kani waa ninka halkan gelaya atbaacu taabiciintii ka mid ah, waa salaam ibn sulaym ashcas iyo abihi waxaan filayaa horeynu usoo maray horta ashcas waan soo maray oo waa nin isna dadkii atbaacu taabiciintii ugu waaweynaa laakiin sikaaru taabiciin la mucaasarooday oo ashcat ibn abi shacsa ayaa la yidhaahaa kunyada aabihiiyo isaga magaciisan buu mashhuur ku yahay ashcat ibn abi shacsa aabihii buu maanta ka warinaya waa nin faqiiha oo taabiciya oo hiqa ah oo abushacfaa kunyadiisaasna kuma shuuroobay walow nin kaloo ay wadaagsaan kunyadaasi jira jaabir ibnu zayd u wadaagsado ee magaciisa sulaym ibnu aswad baa la yidhaha sulaym ibnu aswad baa la yidhaahaa abushacthaa ninkana ashcas ibnu abushacthaa abihi baanu xadiis ka warinaya lakin abushacthaa oo faqiih o isnaad taabici oo jaabir ibnu zaydna waa jiraaye marka masruuq iyo caaishana de waan garanaynaabo qaalat caaisha ayaa waxay tidhi in kaana wuxuu ahaa rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam intan waatay odhanayeen almukhafafa min aلthaqiila macnaha asalku wuxuu ahaa inahu ayuu ahaa ee de waa la takfiifiyey oo markaa taas damirkeedana waa lishani un inhu shaniya kana wuxuu ahaa rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay la yuxibu mid jecel ayuu ahaa laantana waa tii faariqadayd oo inta naafiyada ah iyadna san bay utimaadaa iyo inta markaa mukafafada ayay laamtani kala saartaa ama kala farqisaayo dee laamtii markaa imaka naafiye maaha intu ee waa taa mukafafada ahe la yuxibu mid jecel buu ahaa atayamuna midigaysi inuu xagga midig ku horeysiiyo fii duhuurihi waa ficilkii baan kaba dhigaynaa da-da waan daminaynaaye waa dahaaro qaadashadiisa marka idaa tadahara markuu dahaaro qaato markuu weysaysanayo markuu maydhanayo wuxuu jeclaa dooranayay la iman jirayna xagga midig uu horreysiiyo gacmihii oo kale gacanta midig buu hormaydhayey lugihii lugta midig buu hormaydhayey dhinaca midig buu hormaydhayey saasay ahaydba kolley waxyaala aan la kala horreysiinahayn baa jirta oo waxaynu soo marnayba rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh marka ugu horreeye weysaysanayo inuu faraxalan jiray iyaga waa la isku maydhayaaba oo iyagu kala horreysiin ma laho lama kala maydhi karayo taas oo kale waxay culimadu soo naqaliyo iyo kalean kusoo daraan dhagaho kale ruux haddaan u gacan go-nayn oo dee gacan keliya aan u go-nayn labadoodii mar baa la wada masaxayaayo iyaguna midigtaan horreysiinaya tanna waan ku dambaysiinayaa lama odrhanayo waxaa lamida ah wejiga marka la maydhayo o kale waatan soo maray rasuulka ilaahi si u maydhi jiray kolay inuu labada gacmoodba soo wada dari jiray biyaha ama intu mid soo darata kale u geyn jiray marka labadii dhaban marbay wada maydhmayaan mar bay labadii gacmo wada maydhmayaan ruuxii aan aqbac ahayn weeye ama gacani aana go laakiin waxyaalihii kale la kala horreysiinaya lugi iyo gacmihiiba weeye iyo dhinacii midig iyo dhinacii bidix rasuulka ilaahay markaa wuxuu jeclaa dooranayay bal dee waxa weeye bal uyna ina fariistay xadiid abi da iyo tirmidi ay wariyeen kuba yimiin waxa wey xagga midig in la horeysiiyo idaa tadahara markuu dahaaro qaata rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh kolleyna waxay culimadu kuba ijmaacsan yihiin midigtoo bidixda laga horeysiiyo luga iyo gacmahaba inay suno tahay macnaa suno hadday tahay hadduu ruuxu khilaafo uu bidixdii intuu hormaydho midigtii dambaysiiyo waysadiisii way burtay lama odhanayo waysadiisii waayo rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaam ijmaac baa jira oo de waxa weeyaan fadligii baa ka tegey taqdiimkii yamiinka lakiin waysadu tartiibtii markaas tartiibta la khilaafaa ee dee shaaficiyada agtooda oo kale waysadii aanay ansixin oo iyadoo isagoo gacmihii maydhin uu madaxii masaxo oo kale ama isagoo gacmihii maydhin lugii maydho taas oo kale tartiibta ama xagga dambe uu kaba tago taas tartiibta qur-aankana way tartiibsaneen rasuulka ilahi isagoo tartiibsan buu weysaysto iyada lama kala horreysiinayo laakiin kuwan xubin keliya isku yihiin xubin keliya isku yihiinba laba lugi bal markaa waxaan leenahay waa ijmaacasaa jiro dee walow daahirka aan odhan lahaynba dee iloba iloo hala kala horreysiiyo lakiin ijmaacasaa jire sunno weeye in la kala horreysiiya bal idaa tadahara wa fii tarajulihi feedhashadiisana rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu alayhi waa jeclaa markaa tarajuli e idaa tarajala markuu feedho marka uu feedhanayana rasuulka ilaahay dhinaca midig buu horreysiin jiray oo wa fi imticaalihi kaba gashadkiisa idantacala markuu kabaa gashado oo kabaa markuu gashanayana lugta midig buu horgelin jiray bal taasna dee way inoo dambeeyaan abwaabtoodii waxay iman doontaba iyadoo rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh taa ina farayba oo bal matalan in lugta midig la horreysiiyo xagga marka la eega kabagashidka marka bixinta ay noqotona bidixda la horreysiinaya bal rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh saasuu jeclaa وxadثna عubayd للh بن معاadi qال xadثna abي qال xadثna شhuعبة عن الأشعث عن أbيه عن مسروق عن عائشhaةa qالت أنها qالت kana رasuul الlahi صلى الlه عليه وسلم rasuulka ilaahi wuxuu ahaa يحib mid jecel atayamuna midigeysi uu midigeyso adigu xubnaha dee midigta uu horeysiiyo fii sha'nihi kullihi imaka halkan maha imuurahadun waa arrimihiisa dhammaantood iyo axwaashiisa dhammaantii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh inu midigta horeysiiyuu jeclaa maxaana de bal waxyaalihii aad inta badan dhacayay bay sii caddaysay walow fii shani kulli kuwan iyo kayrkeedba uu inoo shamlinayo markaasa yuxadri fina calayhi labadiisa kabood kollay nusqooyinka muslim barhkooda way dhacday fii naclihina ususha qaarkooda way dhacday nacli marka la ifraadiyana dee maha kab keliya loogama jeedo jinsi baa looga jeedaayo naclihi un bay laba mid tahay san baana muslim dhacday lakiin bukhaari oo kale xadiidka markuu warinayay fii tanaculihi waana fii tanaculihi baa dhacday kollay nawowina kutubtiisa se riyaadkii adkaarkii laftigu soo naqliyo weeye waa lafdigii bukhaari waana isla macno macno waa saxiixo kuwana kabaha dee waa tanacuc gashashadii iyo kabihii oo la magacaabay isla mid kaba gashadkiisa marka uu waxgashanayo kabaa gashanayo rasuulka ilaahay kaasuu jeclo wa tarajuli iyo waduhuurihi طahaara qaadashadiisa ama wayse ha noqoto ama maydh haba noqoto saasuu jeclaaba bal baabku kolley baabkani waa inoo dhamaadee xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa weliba cibaarada dambe inoo faa'iideyneysaa rasuulkii ilaahay umuurihiisa oo dhan ba inuu jeclaa inuu miyigta ku horreysiiyo kolley taasna idlaaqeeda maaha ee culimmadu waxay dhahaan wixii baab takriima wixii bal yaroon mudan ee lagu tirin karo wax roon oo fiican inay yihiin midigtaa lagu horreysiinaya waxaa kaba mida dharka xidhashadiisii rasuulka ilaahay baaba xadiid ku yidhi idaa labistum aw tawadaأtum fabda-uu biayaaminikum marka aw xidhanaysaan ama aa weysaysanaysaan midigyadiina kuba bilaaba markaa dharkii la xidhanayay iyo kabihii la gashanayay sida xadiidka inooguba sugan masjidka marka la galayo iyadna dee nusuus gaari ay kuba tihi masaajidka gelitaankiisa waxaa lamid a ah yidhaha cadaygii oo kale waa baab takriim igtixaalkii waa baab takriim ciddihii la iskaba gurayey shaarubtii la gaabinayay xerashadii madaxa iyo gaabashadii iyo bal salaamtii bal waxa weya salaada waa tan xubnahan waysada iyo dee dahaarada marka laba maydhayo oo kale kaniifka marka laga baxayo waxyaalahaas iyagu baab takriim ay idhaahaan oo dhan waxaa lagu horreysiinaya qaadashadii iyo siintii iyo musaafaxadii iyo midigtaa laguba horreysiinaya wixii bal jaanibkaan ahayn san dee istinjadii waa tan imika axaadiideedii aan kala soo marnay kabi haddii la bixinayo oo kale maradii haddii la siibayo oo iskaba saaray oo kale masjidka marka laga baxayo oo kale iyo taas oo kale iyo umuuraha caynkaasa iyada waxa weeyaan dee sinsigii uu ruuxu iskaba siiminaya oo kale iyo bidixda ayaa la horreysiinaya waana qaacido guud oo culimadu ay ama daabid guud oo jaanibkaas ay halkan laba yimaadaan oo culimadu ay halkan kuba sheegaan kollay de waxyaalihii ay kaba qaateen barhkoodna waa nishaarnay bar kalena way jiraan ee waxyaalaha qaarkoodna waa ilxaaq ay haleeshiyeen kuwa nusuusta ay kuba timi baabunahyi nahyiga baabkiisii waya can itakhalli xaajo gudadkii lagu xaajo gudanayay fi duruqi wadooyinka iyo wadilaali meelaha harka aba wuxuu u baab yahay mancintii shareecadeenu ay manciday ay xarimtay in meelaha dadku ay marayaan ee wadooyinka ah lala fadhiisto ama saxara iyo kaadi iyo waxyaalaha dadkiibay nijaasaynaysaa dhibaysaa urtan iyo waxyaalo meelihii la harhsanayey dadku ay hargelayaan maaha har kasta ma aha ee waxa weeyaan waa meelihii dadku de ay kuba intifaacayeen ay harhsanayeen dhirtii ay harhsanayeen iyo gidaaradii ay harhsanayeen oo kale in xaajo lala fadhiisto lagu xaajo guto nahyintii laynoo laynaga nahiyey nahyiguna waa litaxriim halkan eh ayuu baabkiisii yahay kollay kitaabkeena e, wax dhaafsan meelaha dadku ay kuba soo aroorayaan iyo meelaha dee ceelashoodii ayiin iyo waxyaalahaasna dee iyadna axaadiis kalaa kuba timiyen xadaثna yaحya بن أyub وqtaybaة وبن xujrin جamيعا xaalayin iyagoo dhan saddexdoodu عan ismاعيل بن jaعفr ismاعيل بن jaعفri qala بن أyuba xadaثna ismاعيل kale waa cibaaradii mslim aynu soo baranay haatan in badanna aynu ku nagu soo noqnoqotay macnaa saddexan sheekhe uu wada leeyahay mslim waxa weeyaan waxay ka wada wariyeen xadiidkan ismاعيل بن jaعفر بن abi kaثيr ragguna inaguma cusbe waa rag inagu badan marka siiqadii ay iyagu kusoo naqliyeen ama taxamulkoodii baa kala dunaa saa daraaddeed buu cibaaradoodii ay isku midka ahayn bu aanu doonin sheekhu ama uu iskaba dhowraya inuu dee midkoodu intuu cibaaradiisii qaato kuwii kale uu bal masalan loo qaato inay la mid ahaayeen ay cibaaradan wada lahaayeen marka muxuu ihi yaxya bnu ayub oo waa sheekhiisa sheekhadiisa uu xagga dikriga uu kuba horreysiiyey isagu wuxuu yihi xadaثana ismaaعiil marka maxay tahay qutaybat bnu saciid iyo caliy bnu xujri iyaga cibaaradooda xadaثana may ahayn can baabay yidhaaheen baaba taas ama can ismaaعiilba marka muxuu yihi ismaaعiilna akbarani اcalaa can abihi can abi hurayrata ana rasuul الlahi salى الlahu عalayhi wasalama qaala wuxuu yihi cabdiraxmaan ibni yacquub abu hurayru kaba warinaya rasuulka ilaahay baa yidhi ayaa abu hurayrana inoo soo naqliya salawaat ullahi wasalaamu caleyh itaquu waxay iska ilaalisaan allacaaneyni labada lacnada keena waa labada ficil ama labada dee saniic iyo ficil ee lacnada keenaya soo jiidaya lacno ama uu ruuxa de waxa weeyaan taas lacnad usoo jiidaya la lacnado ama lacnad badan iskaba ilaaliya alcaaneyna de waa musana lacaan weeye horta muslimsan baa dhacday abu da oo kale bal mustakrajaadka kitaabkana way dhacday barhkoode halkan lacaaneyn lacaan bedelkeeda laacinayni baa dhacday oo ismi faacil un ah ittaqu laacinayni bal haddii an laacinayni la yidhaaho waaba tankulaq weeye waa labada amar ama labada ficil ee soo jiidaya in ruuxii sameeyey la lacnado dadka ku xambaariya ruuxii waxaa sameeyey inay lacnadaan iskaba ilaaliya ama lacaan waa kii lacnada badnaa laakiin siiqadaasi lacaan dee macnahaasun uma timaadee iyadoo nisbacna way timaadaa sel imika oo kale tamaar oo kale saaxibu tamrin iyo wixii lamidka lacaan macnaa waa saaxiba lacni oo waa waxyaalaha labada ficil ee lacnada leh ee ma lacnad keenaya un markaa iska macnumaan kuba fasiraynaaye iska ilaaliya qalo waxay yidhaaheen markaa saxaabadii uma lacaanaani yaa rasuul allahi labada arimoodee keenaya ruuxii in la lacnado ama iyagu lacnada leh lacnada badani ka dhalanaysa maxay yihiin qaala wuxuu yihi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh aladi kii weeye yatakhala waa samiicu ladi ama ficlu ladi kii ficilkiisa weeyaan yatakhala ku xaajo gudanaya fii dariiqi naasi dadku meeshay marayaan oo fii dilihim ama harhkoodi iyo meelahay harhsanayaan ay hargelayaan oo waxa weeye dee ficilkaasi horta waa ficil dadkii baa dhib weyne uguma sugan tahay markay dadku arkaan waddadoodii ay marayeen oo bal saxra ay taallo oo kale ama dee wixii balaaxa ay dhibsanayaan ama halkay harhsanayeen waxay markaa taasi keenaysaa inay caayaan ama ay lacnadaan ama ay habaaraanba ruuxii waxaan sameeyey marka labadan ficil ama ficilka caynkani muxuu sabab u noqonayaa in ruuxii la lacnado sameeyey tiibaa deeta laga dhigay inay iyaguba yihiin wixii wax lacnadayay ama kuwii wax lacnadayey inay yihiin baa lagaba dhigay oo ujeedadu sabab bay u yihiin ruuxii sameeyey waxaan dadku inay lacnadaan dee inay dhib bu u dhibay iyagii bay dhibi kaba soo gaadhaysaa haddaba waxa weeye waxaan lacnada keenayaa waa ruuxa halkay dadku marayeen ama ay har ay dee har ahaan ufadhiisanayeen xaajadiisii ku gudanaya markaa iskaba ilaaliyo ujeedadu ma banaana ee ka dheeraada waxaasoo ka fogaada taasba weeyaan bal markaa dariiqa iyada la maraya dee waaba kaasoo dariiqii la marayay in haddii hadka oo kale san markii horeba yar raaciyey har dhammaantii ma wada aha ee waa meesha dadku ay harsadaan ama dee dugsi kaba dhigteen ama geed ay harsanayaan oo ay dee usoo qastaan ma noqoto Eh, lakiin ha dhammaantii ma keenayo rasuulka ilaahay ba salawaat ullahi wasalaamu alayh eh, meelaha ama dhirta markaa intuu dadka ka dheeraado ayuu dhir dhexdeed laba fadhiisanaya xaajadiisa ruuxna hadduu meel kayn cidlo ahoon cidi hadhsanahayn ama meel aan danbe aani hadhsanahayn dee isagoo weliba sutradii kaba dhiganayo la fadhiisto imika nahyigani isaga iyo lacnadani uma imanayso ee waa meeshii dadku ay harhsan yihiin geed dadku ay harsadaan oo xaajadii la fadhiisto dadku ay harsadaan oo loo baahan yahay harkiisii oo la fadhiisto iyo dee dariiqa ay marayeen taas ba ee keenaysa lacnad ruuxii la lacnado ficilkaasna wax banaan maaha oo dadkii muslimiintoo la dhibo oo de waxa weeyaan urtan xun laguma dhibo iyo istiqdaarkeeda nijaaseyn laguma dhibo haddii ay wax kasoo gaadhaan umuuraha caynkaasa kuba sugan oo bal markaa wax banaan maaha taa iskaba ilaaliya waya rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh weli kole riwaayat xadiian itaqu lmalaacin athalaat waxyaalaha lacnada keena ee saddexdaba marka halkan waxa ku eh, kusoo biiraysa labadan aan hayno mawaarid waa meelahan ceelasha biyahoodu ay kaba dhow yihiine ay kaba soo aroorayaan ama meelihii ay biyihii kaba dhaansanayaan oo xaajo lala fadhiista iyadna taasay keenaysaa dee bal dhib kalena way kuba keenaysaa iyagii uba yimaada marka umuurahaas oo dhami waa waxaan banaanayn ee umuuraha iska ilaaliyo ka fogaada qabl istinjaa'i bilmaai min atabaruzi <clears throat> adaakan baabul istinjaa istinjada baabkeedii waye bilmaay biyo laguba istinjoonayo min atabarusi waa xaajadii la gudanayo waxyaalahaas dee ruuxu ama biyo lagu istinjoonayo bal taa wixii kuba yimi un lafdigan albaraas asalka hore san iyo alkhala iyo waa adigu kolley waxyaalaha aan yar toosnayn ee afka lagaba dhowraya luqada carbeed keentay in dee waxa weeyaan waxaan dadka kaba soo baxayo oo kale inay amaakintii qaaliban loola qasti jiray iyo waxyaalahaas ay kuba idlaaqaan oo albarasna meesha banaan un bay ahayd alkhala waa sidaas oo kale in waxa weeyaan oo in alqaid meesha godan weeye de markii dambe waxay iskaba noqotay wixii khaarijka ahaa bay magaca waxyaalahan isagaba noqdeen saa laftigan alkhalaa maka nawiya uu kuma fasiray alqaid uu kuma fasiray alqaidna imaka maka maqalo de waxaan marka horeba kaba fahmayna oo wixii soo baxayo nasrka hore luqaduna meeshaa godan ee de kolkolna meeshaa loolaba qasta ayay ahayd baraasna waa saas oo kale imaka lakin maxaa looga wada jeeda un waa ruuxu marka ay wax kaba yimaadaan uu biyo iskagaba maydho wixii kuba yimi waayo axaadiisii hore masxi iyo istijmaar iyo waxyaalaynu sooba maraye bal macanaa labada xaalaba waa shay banaan horeba usoo sheegnay ruuxii hadday wax ka soo baxaan de waxa weeyaan waana iska biin karaa iyadoo xataa uu biyo helayo taa waa ku kaaftoomi karaa waa takfiif xagga shareecada kaba yimi e biyana waa iskaga maydhi karaa waxaana rooba labadoodii in la iswada raaciyo taasoo waayo waxyaalaha layskaga biinaya e takfiif mooyaane kollay asartii iyo cayntii ma wada tirtirayaan biyu laakiin wixii bay suulinayaano in labadoodiiba waxa weeya la israaciyaano way mudan tahay haddii mid lagu kaaftoomayana biyaha ayaa mudan oo waayo isagu waa dahaaro dhan oo wixii u dahiraya taasi waxaabay noqonaysaa waa fudaynin iyo <coughs> rukso baabkeedu baabay noqonaysaa ee bal imaka halkan iyadoo laga yaaba bacda selafna dee mal markii hore anay carabna kuma badnayn qabla alislaam jaanibkaasi kuma badnayn masixitaanka mooyaane biyo ay isticmaalaan aanay kuma badnayn oo markaasaa bacda salafna qowlkoodu si waxay fadilayeen masxiga in laguma kaaftooma ay ahayde bal markaa muxuu inoo keenayaa nusuustii ay dee inooguma sugnayd biyo in laba isticmaaliyo rasuulka ilaahina salawaat ullahi wasalaamu aleyh isticmaaleen xdثna yaحyى بن yaحyى qال أخbarana khالد بن cabd للhi عan khالd عan cضاء بن أbي maymunةa عan أنس بن مالك أنa رasuul الlahi صلى الlه عليه وسلم dakla xاaئضا bal snadka kolley waa rag aynu soo wada aragnay un cid cusubi ma jirte lakin laba nin ba isukin isukeen daba yaala khالد بن cabdالlahi ba wuxuu ka warinaya ama nin khالد la yidhah ba wuxuu ka warinaya khالد kale ka warinaya khالد بن cabdالlahi kolley dee nisbad arrinkiisana waa de lafti nisbe aلطaxaan waa xirfane eh, ayuu ku shuuroobay waa imaam macruuf khaalid bn cabdillahi طaxaan weeye ka hore ka kalena waa waxa weeyaan isagu waa khaalidkii waxa weeye isaguna khaalidkan ibnu mehran ha nin kaleo isna mashhuur ahaa weeye khaalid ibnu mehran oo dee macruuf waynu isagana kitaabka marar kala duwanba kuga soo marray weeyaan oo dee ninkan isagu cada ibnu maymun xadiidka kaba warinaya taas wey <clears throat> waa alxadaad ninkii la odhanayo dee laqabka aynu unaqaano wey alxabaaya an cada ibn maymuna marka anas ibn malik ba wuxu uhi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh dakala wuxuu galay xaydan meel bustaana ayuu galay adu dee xaydku markaa uu gidaar leeyahay wa tabicahu raacay gulaamun inan yar baa macahu isaga maciisii ama gulaamun inan baa ka daba tegoo raacay macahu maciisa midaatun manaa idaawa ama rikwa midaa waa isla wada mid waa weelka ee uu kuma weysaysanayo weysa ayuu la raacay biyo ay ku jiraan huwa inankaasna askaruna kanoogu yarba uu yahay oo anas ibni malik oo yaraa buu ka sii yaraa inan yar ayaa rasuulkii ilaahay raaco ka daba tegay wuxuu u siday weyse ayuu sidayba fawadacaha uu dhigay inankii yaraa midaadii cinda sidratin geed goba hoostii ama agti ayuu dhigay rasuulka ilaahayna meeshaa waa ka yar durugsanaaba faqadaa rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay baa gutay xaajatahu xaajadiisiibuu halkaas ee meel uu indhahoodina kagaba qarsoomay oo asturnayd buu kuba gutay fakharaja calayna uu nagu soo baxay walxaal qad istanjaa uu istinjooday bilmaai biyihii oo biyihii loo siday ee inanka yari u dhoweeyey ayuu rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh ku istinjooday taas buu yihi anas ibn malik bal riwaayo kalena waaba tan isaga waa xadiiskiisii une وxadثna abubكر بن abي شhaybةa qال xadثna وkiع وgundr عan شhuعبةa وxadثna محamed بن المثنى وlفظ lah lafdiga inoo soo socda محamed بن المثنى leh qال xadثna محamed بن جaعفr qال xadثna شhuعبة عan caضاء hadda gundr markii horeba waa محamed بن جaعفر kanun marka horeba waa kusugnaa qeybta horena عan caضاء بن abي maymunata أنahu samca أنس بna mالك yqul xaalu ku qowlayo kana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi wuxuu a yadkulu mid gala alkhalaa meesha banaan ama meesha adigo xaajada uu ku gudanayuu gelayay faaxmilu waan qaadaya ana aniga iyo wagulaamun inan naxwi aniga da-day ah waanu kaba yaraasan markaa hore soo aragnay waxaanu qaadaynay idaawatan waa weyso min maai biyo ah waa idaawo iyo rikwo iyo midaa iyo wixii waa isla wada mid eh min maain biyo ay kuba jiraan baan qaadaynay iyo wacanazatan ba ama eebaba adigu taas barhkood baa oramxa yar yidhaah kuwana waa de ul dheer oo maala bir lahum bay yidhahaan sida murshidka oo kale adigu bal taaseenu qaadaynay fayastanji bilmaayi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh biyaha ayuu ku istinjoonayay kolley canasaduna waxay ugu qaadayeen rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh inta badan waa qaadan jirayo ee markuu weysaysto waa tukan jiray rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh haddama wax xaaila ama uu fooda saariyo sutra ka horeyna iyadoo sutro kaba dhiganaya se kolleyna waa inoo dambaysaa oo iyada ayuu hortiisa intuu kuba taago ayay sutro oo kale u noqonaysa hadhow wixii dee iyada xaggeeda dambe mara iyada waxba salaadiisa waxmay yeelayn ama isaga wax dee bal markaas taas buu u sitay be macnuhu maxalu shaahidku waa halkan oo biyahaasuu rasuulka ilaahay kuba istinjoonaya وxdثnي زهير بن حرب وأbو كرayب ولفظ لزهير قال xdثna إسماعيل يعني بن عlyة قال xdثnي روح بن القاسم عن cضاء بن ميمونة أbي ميمونة عن أنس بن مالك قال أنه قال كان رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يتبرز كان رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يتبرز markii dhaweyna waan soo aragnay معنuu يتبرزd waa ama ترجamadu ay kuba sugnaydun min التبرز yatabaraz macnaa yati albaraza weeye waa meesha adigu uu banaane uu xaajada kuba gudanayo dee kollay albaraz waa almakan alwaasic min alظaahir min alardi waa dhulkaa banaan bay weye si dee isha dadka un ugaba qarsoomo haba lahaadeen saatir iyo dhir haba lahaadeen macnaa yatabarazu waa u bixi jiray rasuulka ilaahay oo meel baraasu u bixayey lixaajatihi xaajadiisa waa meel uu iskaba asturo dadka indhahoodana kaga kaga qarsoomo faatihi bilmay marka muxuu yihi faatihi waan ula imanaye bilmaa biyo ayaan u iman jiray markaa u xaajadiisa guutaan u keeni jiray biyo fayatagasalu bihi waa adigu ku istinjoonaye weeye waa iskaga maydhaya wixii kaba soo baxayo uu ku istinjoonayey waa xadiidkii anasun kolley xadiidkana ma waxa inooguba sugano horta iyo dee kuwa horaba waxa inay dee mustaxab tahay bal marka dee ruuxu kaniifiyo sideenan imaka kaniifiye waxaa la leeyahy waqtigooda taasi inta badan may jirin ma sida xadiidkii ifka kuba timi xataa markay magaalada joogaan dee markay banaan joogaanna dee meel kaniifa ma ahe e marka aanu meel saasoo dee loogu talagalay oo dadka indhahoodii kaga qarsoomayo xaajadiisii ku gudanahayn bal dadkii in lagaba fogaado oo lagala durko taas waa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh suu yeeli jirayba taas oo alistitaar amaacunamadiriin bal de hadday ruuxa aan wax kusoo kadiyaan ama xaajo intaa ka adag uu yeesho oo kalena bal waxyaale way inoo dambeeyaan waxaa kaloo inooguba sugan buu leeyahy istikdaamu rajul faadil bacda asxaabi fi xaajatih rajulkii faadilka asxaabtiisii qaarkooda uu adeegsado dee xaajadiisan ama waa rasuulka ilahay dee khidmadiisii oo iyada dee sharaf iyo fadliba ahayde muhimkina u aata inooguba sugan banaanida ay banaan tahay alistinjaab ilma bal dee uu kaba raajaxsanya rasuulka ilahi tan axaadiisan aan aragno de xagga kalena waa sameeye o rasuulka ilaahay uu ku kaaftoomay isagoo waxa weeyaan wuxuu iskaga biiyey waa kuba kaaftoomay markaa ma biyaha ha jireen oo biyo lama biyo la-aan haba noqoto ama wax kale haba noqoto ee bal biyihii oo lagu istinjoodo taasna istixbaabkeedo bal dhagixii iyadaa ka mudan baan leenahay iyada ka raajaxsan xadiis wuxuu ku yimi caaisha iyadoo dumar laba hadlaysa inay ku tiri raggiina amra inay dee biyo iskaga maydhaan wixii kaba soo baxayay rasulka ilaahay saasuu yeedhaysa anu waan ka xishoonaya waxyaalaha iyo umuuraha laba soo qaadee taa raggiina uga sheego oo kale bal markaa iyagana qablalislaam kumay badnayn oo dee inta badan wuxun bay isticmaali jireen waxaa iskagaba biyaan oo dee ama dhulkaa saxare ee biyo la-aanka haba noqotay iyo markii dambati ay dhaqan uba noqotay bal muhimka waxaan leenahay haddii mid lagu gaabsanayo dee biyahaba lagu gaabsanayaa laakiin way banaan tahay ma waa banaantun baan leenahay way mudantaan leenahay hadduu ruuxu isagoo heli kara xataa kuma gaabsado sharciga taa waa baneeyey waxa weeyaan waa baneeyey laakiin waa tan dee mana jiraan say bacdigood iyo waxyaalo laga soo naqliyey imika halkan inay yidhaaheen oo kale ruuxa waaya waxa weeye mar ama hadalkiisu yahay oo kale iyada tan madxigaa ka mudan iyo waxyaala taasi waa adigu qowl baciid oo kale barhkood yidhi xasarku kama gudayo isagoo biyo waaye mooyaane ama wixii kale la iskaga biinaya iyada nusuustii kalea kaba hor imanaysa ee kalley khulaasadii axaadiisu taas bay noqonayaan baab lmasxi cala lkufayni masxigii labada khuf la masaxayay ayuu baabkiisii yahay kalley waysadii baa inoo socoto weli aan kuma jirnaa labada khufna waa waxaan adigu la gashanaya lugaa la gelinayo ee asturayana intii la maydhayay waa ilaa kuraami bay asturayaan bal taasba weeye kolleyna dee culimada in badan oo kamida ah waxay shardiyaan wax dee adag inuu yahay oo bal matalan ama biyihiiba inay ka dusaan xataa manceeya ay ruuxiina usuurto gelayso dee inuu ku socdo oo kale waayo dee mudday leeyihin oo la masaxanayo oo kale bal taas ba ayuu baabkiisi yahay masixitaanki iyo wixii kuba soo arooray iyo bal waa xukunkiisa iyo umuuro kuba tacalluqsan xadaثna yaحya بن yaحya التmimiي واسحاq بن ibrahim وabu qrayb جamيعا عan abi muعaawiyaةa x وxadaثna abubakr بن abi shaybata qal xadaثna abu muعaawiyaةa wa wakiic wlafظ liyaحya lafdiga inoo soo socdana yaحya leh qal aخbarana abu muعaawiyaةa عan الأcmaشh عan ibrahim عan hmami qala anahu qaal abu mucaawiya ayaa xadiidka sheekiisii uu in badanna laazimay axaadiistiisana dadka ninka ugu idqaaqka badan ba ahaa acmash buu kaba warinaya ibraahimka ka dambeeyana waa ibraahim unakhaci ibrahim ibnu yaziid weeye hamaamkana waa hamaamkii aynu imika soo haynay maaha hamaam ibnu munabihna maaha hamaam ibn alxaaris baa la idhaha waa taabici weyn weeyaan hamaam ibn alxaaris la idhaha hiqa qaala wuxuu yihi markaa hamaamkaasi baala jariirun jariir ayaa kaajay uma tawada uu weysaystay wamasaxa calaa khufayhi intuu weysaystay baa lugi muu maydhine labadii kuf unbuu masaxdu gacanta saa u mariyey faqiila jariir baa waxaa lagu yidhi tafcalu hada tafcalu hada ma arrinkaasaad samaynaysaa maxaad ma adigu miyaad dee ku kaaftoomaysaa inaad labadaadan kufeed gashantay masaxato oonad lugi maydhin iyadoo dee qur'aankiina uu ahaa bal matalan qur'aankii naskiisii uu ahaa ee suurat lmaa-ida oo kale wa arjulakum markaan eegno oo dee qiraadi dee inay tahay lugihiina maydha rasuulka ilahi inta badan lugaha waa maydhi jireen markaasaa wuxuu yihi qaala faqaala wuxu uhi nacam ha ra-aytu waxaan arkay rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay baan arkay oo baala dee gaajay uma tawada uu weysaystay wamasaxa calaa kufay intuu weysaystay baanu maydhin lugihii ee labadii kufee u gashanaa uu hore dahaaro ugu gashaday sida xadiidka muqiire inoogu soo socota ayuun baabu masaxay taas buu ihi oo sidaasuu waxa weeyaan u masaxay saas daraaddeed baan rasuulka ilahi baan ku dayanaya saasaan u samaynaya qaala acmash acmash ba wuxuu yihi qaala ibrahimu ibrahim nakaci ba wuxuu yihi kana yucjibhum waxaa inoo dambeeya lafdi ah oo ah kana asxaabu cabdillahi waa cabdullahi bn mascuud marka asxaabtiisi iyo xertiisii weeye waxaa cajab gelinayey oy aad ula dhici jireen hada alxadiidu xadiidkani waa cajab gelinayay aad bay u jeclaysteen oo ay ulaba dhaceen xadiidkan jariir sababtuna waa maxay lianna islaama jariirin jariir islaamkiisu kana bacda nuzuuli lmaa-idati intay soo degtay dabadeed buu ahaa oo waxa ujeedadu ay tahay ilahay baa subxaana watacaala qur-aanka dee weysadii ayuu inoogu sheegay waysadiina waxaa kaa mid ahaa lugaha oo la maydho injarir ibnu cabdillahina waa dadkii islaamkiisu dambeeyey haddii intay maa-ida aanay soo degin uu jariir islaamo waxaa la odhan lahaaba waqtigan rasuulki ilaahay uu arkay jariir ee uu rasuulka ilaahay labadiisa qof masaxay waxay intaanay aayaddan waysadu soo degine markay aayaddani soo degtay iyadaa xukunkaa hore nasakhdaa la odhan lahaa lakiin markay dee ay ogaadeen inuu waktiga uu islaamayba iyo aayaddaas dabadeed intay soo degtay maa-ida dabadeed uu ahaa sanadii tobnaad ee hijrada ayaaba islaamkiisu ahaa rasuulka ilaahayna uu arkay waxay markaa caddaynaysaa rasuulka ilaahayna uu inooga soo naqliyey inuu arkay isagoo samaynaya aayadda maa-ide in loogaba joodo macnihiisu yahay ruuxii aan khufaysan ayaa laga maydhaya ama ruuxii khuf gashan sunnihii baa caddaysay aayadana khaas yeelaysa oo markaa waa masaxanaya un oo waxba markaa aayadii maa-ida may nasakin axaadiisa baa markaa macnuu noqonaya saasay aad ugu cajar gelinayo waayo haddii nin kale uu yahay waxaabaa la odhan lahaa may aayadda maa-ida kaba dambayso xukumkani waa mansuk baa la odhan lahaa lakin imika lama sheegan karo cidimo odhan karto xukumkani waa mansuk oo aayadda nasakday lama odhan karo saa daraaddeed bay ugu farxayeen xadiidkan una jeclaysanayeen asxaabtii ibni mascuud <coughs> وxadثna isحاq بن ibrahim وعlي بن khshrm qal أخbarana عيسى بن يuنuس x وxadثna محamed بن abي cmر qal xadثna سfyاn x وxadثna min jabir بن الxاrث التmimiي qal أخbarana بن msiri kulhm عن الأعmشh في hada الإsناad بmaعnى xadيiث abi mعaawiyata abi mعaawiya xadiidkiisa ujeedadu dhamaanba waa sanad un ba inoo soo kordhay iyo rag aynu hore usoo wada araragnay xadiidkan abi mucaawiya mid la macnaa ayun baaba bel masalan kuwana ay wariyeen hayra lakin ana fi xadiidi ciisa wa sufyaana ciise bnu yunus iyo sufyaan ibnu cuyeyne weeyaana xadiidkooda waxaa kuma sugnaa qaala acmash ba wuxuu yihi fa ibrahim baa markaa yihi fakana asxaabu cabdillaahi halkii ay cibaarada hore inooguma islan waa xadiidkan sooba qaadanaya kana yucjibuhum baa kuma sugnaa fakana asxaabu cabdillaahi yucjibhum hada alxadiidu sababtuna lianna islaama jariirin kana bacda nusuuli maaidati jariid islaamkiisu wuxuu ah intay maaida soo degtay dabadeed sababtana waa ta aan soo sheegnay kole <clears throat> axaadiisii masrigu way noo socotaayo mar baan yar wada eegi doonaa axaadian bal yar wadayna kole xadiiska bukira waan iska joojin doonaa hadii ala ihahdo xadaثna yaxya ibn yaxya tamimiyu qala akhbarana abu khaysamata can اlacmashi can shaqiiqin can xudayfata qala anahu qaal wuxuu yihi bal mثalا xudayfaة بن اليman kuntu waxaan ahaa maعa النabiyi slى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay baan la socday faintahaa rasuulka ilaahay baa soo gaadhay ilaa subaadati qowmin qowm gudaafadooda waa meeshan ciidan iyo waxa iska xaadhaan iyo waxyaalaha lagu daadiyo ayuu rasuulka ilaahay soo gaadhay fabaala uu kaajay qaa'iman xaali yahay isagoo taagan fatanaxaytu waan durkay oo waan ka fogaaday rasuulka ilaahay faqaala wuxuu yihi udnuhu soo dhawow fadanawtu waan soo dhawaaday xataa qumtu ilaa istaagay cinda caqibeyhi labadiisii cidhbood gadaashooda gadaashoodan waa dhabarkiisa un si uu dadkii balishooda kollayna dee mala waxa weeyaan uga yar asturo isagu fatawada uu weysaystay famasaxa uu masaxay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh calaa kufayhi markii uu weysaysanayo lugihii muu maydhin eh labadii qof buu masaxday sida xadiidkii horeba jariir inooguba sugnayd bal xadiidka aan yar wadno riwaayadiisa kaleba xadaثna yaحya بن yaحya qala akbarana jariir can mansuri can abi wailin abi wail markii dhawadeeg xudayfe ninka ka warinaya shaqiiq bu aha ibnu salama imikana kunyadiisun baa timi waa nin mukhadramo aynu hore usoo marnayna aynu marar soo aragnay qaala wuxuu yihi markaas abu wail kana abu musa abu musa wuxuu ahaa waa abu musa alashcari yushadidu mid aada isagu adkeeya fil bowli kaalida waa iska ilaalinta iyo dhowritaanka iyo taxaruska aad buu isaga dhowri jiro jaanibkaas buu aada isugu adkeyn jiray marka muxuu samayn jiray wayabulu waa ku kaaji jirayba fii qaruuratin quraana buu afka u saari jiray malaa wuxuu isleeyahy haddii haddaad meel kale in waxaas waaba kuu dulduuli wuxun baa kaa soo gaadhay wayaqulu wuxuu odhanaya ina bani israa'iila reer bani israa'iil kaana wuxuu ahaa idaa asaaba markuu asiibo jilda axadihim midkood jirkiisa bawlubkaadii ay asiibto qaradahu bilmaqaarida maqas buu ku goynayay bal waa arrin dee aad mashaqa aad ado adag bal hadday taas ay dee inoo sugnaato abi muusa inoo soo naqlaya taasay yeeli jireenoo waa iska ilaalin dee waynu ognahay xagga tashdiidka kale jiro inay iska ilaalin haddaan la iska dhowrin cadaabu qabriga waxyaalahu kaba dhasho ahayd oo bal taas axaadiisiin noo dambayso faqaala xudayfatu abu muusa alashcari baa saa yeeli faqaala xudayfatu xudayfa wuxuu yihi lawadintu waxaan ku tamaniyey ciraaqna waa wada joogeene ama kufe ana saaxibakum saaxibkiinad abaa muusa alashcari laa yushadidu hada tashdiida adkeynta intaa laagi inaanu waxaan iskuma adkeyn sababtuna falaqad ra waan arkay ana anigu waxa weeye oo waxaan sameeye falaqadri aytuni dhe waan is arkay bu leeyahay oo waa ti aan lahayn de waaba khasaaista afcaal qulub imaka faacilki mafcuulkii baa laba damiiro wax kaliya kuwada dhacaya isagii baaba is arkay ana aniga iyo warasuulullahi sala allahu alayhi wasalam oona tamaashaa wada socona waan wada soconay bu ihi rasuulka ilaahay <coughs> fa ataa wuxuu meel gudaafad ahayd oo khalfa qawmi khalfa xaaidin gidaar gadaashii kuma sugnayd adugu malaa xaaid dee iyo bustaan badhe makamaha xaaidku inta badan bustaankaasi ayuu isticmaali jireen meel gadaashii a ah kuma sugnayd ayuu rasuulka ilaah yimi faqaama waa istaagay kamaa yaquumu axadukum midkiin sida uu isu taago fadaala rasuulka ilaahay uu kaajay faintabadtu minhu waan ka durka oon ka yar fogaaday fa ashaara ilaya gacantuu ii ishaaray wuxuu ii ishaaray kaali soo dhowow oo s dee lafdigii horeba aan kuba soo aragnay oo faqaala udnu xadiidku wuxuu inoo tilmaamaya afka inaanu kaba odhane gacanta ayay ahayd oo ishaaray ahayd riwaayadan baa taa inoo caddaynaysa faji'tu waan imi faqumtu cinda aqibihi waa bal haddii ay cid maaracayo meeshaa maraysa ay jirto siu isaga un loo arko rasuulka ilaahay aan u muuqan rasuulka ilaahay dhabarkiisii iyo caqabkiisii baan istaagay xataa faraqay ilaa u xaajadiisii kama faaruqayo meelahaasna waxa dhici karta rashaashba inuu ama duldul dhici karto waayo xaalada caynkan iyo sana rasuulka ilaahay bal markaa ahaa inuu tashadudka intaa leeg isku adkayo abu ma aha xadiidkii hore baabka horta waa masxiga cala lkufeyn oo iyada taas dee fawaaid kalena way noogama sugan tahay baabka inta ka dambaysana waa xadiid keliya unba baa riwaayadiisi inagu soo noqnoqon oo dheeraan doonto oo waa mugiirat bnu shucbe xadiid uu leeyahay bal xagga masxiga haddii a la yidhaaho iyo axkaamtiisa qaarkood oo xadiidka mugiira ayaa yartaam ah oo inooguma iman doonaaye laakiin tan halkan odhan doonaan waxa weeye masxigan labada kuf la masaxaya dee kolley aimadii ijmaacoodi iyo qowlkooda la ictimaadsanayay qowlkoodu weeye si guud weeye marka ama safar hala joogo ama sideeno kale ha loo nagaadee iyada sage shay sunno a ah weeye shay mashruuc inoo jidaysan weeye ruux hadduu baahdo sida wakti qabo uu markaa iyo <clears throat> biyoaba islaya lugaha safan iyo waxba kugu dildilaaci iyo haddii aan u baahanna labada xaalaba way u wada banaan yihiin oo kale axaadiisa masiga calى lkufna aimadu waxaabay yidhaahaan way tawaaturtay oo saxaabo <coughs> aada u badan oo casharaat ah barkood ay yidhahaan ilaa toddobaataneeyo ayaaba axaadiisan masiga calى lkufeyn warisayba taasba weeyaan oo markaa umuura marka haddii la yidhaaho xagga marka la eego waa wax inoo dambeeyana in khaasatan shuruudda qaarkood way inoo dambeeyaan muddaduna way inoo dambaysaa ruuxu markuu negi yahay iyo markuu safriya lakala masaxanaya insha allahu tacala way inoo dambaysaa axaadiisay kuba iman doontaaye eh, lakiin xaggan kale khilaaf baa jira bayna ahlicilmi ma labada lugoodoo la maydho ayaa mudan oo fadli badan mise iyadoo labada qof la masaxo malaa inaga taasi qariib bay inagu noqono de horta weli adulkumaan camal falin sunahaasba <laughs> horta kuf aad masaxday weli ma jirto bere qaarkood baa kuf laykeedo sasulaha bal wakti gasho haddana weli <laughs> imay suurtogel mala jilaalada iyo babaroode bal waxa weeye haddana lakin bacd ahlicilmi ba waxay kuma tegeenba ay barkood yidhaaheenba dee waa barkood baa dooran jiray inmasagu uu mudan yahay jamaacad min ataabiciin baa qowlkooda uu yahay taas oo kale lakin in kolley aimada qaarkoodna sida ibnu mundir iyo aimo kale labadooda waa siman yihin ubay dhahan kana waa sunne kana waa e marka la eego wax jidaysan kana waa waajibkii aimada qaarkoodna waxay kuba tagaan inuu dee maydhigu fadli badan iyo rasuulka ilaahay labada xaalana way inooga wada sugantay saxaabadiisa saas oo kale weeye iyaga jaanibkaasna waabay uga badnaayeen qolooyinkii matalan dambena barhkood baan arkaynaa khaasatan dee waa salafkii uun barhkood intay aada uga adoodkeeyeen umuurihii caqiidada kusoo daray dee kolley caqiida baabkeedna janibkan inuu dee mashruuc yahay waa gaar eh, laakiin ku camalfalkiisa oo kale eh, kuwa soo daray si waxay kutubta caqaaidka kuwa sheegaan oo <coughs> marka la eego khilaafka shiicadii ama de qolooyin baa jiray khilaafkoodi malaa taas ayaa keentay barhkood ay dhahaanba waa <laughs> kusoo direen ilaa ruuxu taas waa inuu ictiqaadiyo ra'ye taas arrintaa ictiqaadkiisu ay tahay lakiin bal waa shayga jaa-iskaan leenahay axkaamtiisu waynoo dambeeyaan oo taasi iyada waa mido waa xagga masagan arrintan kale salawaat wasalaamu caleyh rasuulka ilaahay laba yimiba oo iyadoy caadadiisa ay u badnayd inuu dheeraado indhaha dadka kaba qarsoomo bal iyadoy safar la yahay dhul markaas jihaadna laguma jiro cabsi leh ayaa inoo soo socota xadiidka cashar kan ka dambeeya aan kuba arki doono in isagoo rasuulka ilaahay nink habeenna ay tahay ninkii keliya la socday uu ka dheeraaday ilaa u kaba qarsamay isagoo xaajadiisii gudanaya taas ba uma badnayd halkan waxyaalaha ay bal matalan culimadu kuwa xambaareen ay adigu tan laba yimaadeen waxaabay ahaydba rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh de isagoo kollay hawl adag iyo waxyaale kuma jiray waana tan oo khalfa xaaid bay ahayd isagina sutraba u noqday inay malaa dee arrinkani uu yar ku ama ah, kalida ay adigu waxa weeyaan xaalo degdega ay noqotay oo anu meel dheer iyo meel fog ama uu dee meelahan kaga dheeraado aanu laba tegi karayn xagga subaadadna dee meel gudaafad bay ahdo wax dad la idhaaho waa meel dadkii loo nisbaynayo gaar aho idankooda la qaatiya waxyaalo saasana may ahaynba xaggan kale taagmida oo kalena kollay rasuulka ilaahay ta u badnayd waxay ahayd fadhigunba uma badnayd waxani waa xaalooyin marmar kaba dhacay laakiin tilmaamaya un ruux hadduu rashash iyo waxyaalahaas iskaba dhowro iyo wax kusoo noqnoqda inay jaa-istay inoo tilmaamaya waa intaan odhanayno culimadu kollay dhowr tawjiih bay leeyihiin xadiis caaishana waa jiraayo tirmidi iyo nasaa-i ay wariyeen oo isnaadkiisna xoog leeyahay oo caaisha lahayd ruuxa idin ku yidhaaho rasuulka ilaahay taagni buu ku kaaji jiray ha rumaysanine laakiin waa xaalaayon gaar ah oo iyadii aanay ogeyn oo dee saxaabigana ogaadaybe aimada qaarkood baaba waxay idhaahaan cillad baa jirtay halkan xagashiisa oo kale ama jilbaa de adigu halkan macbadka ay idhaahaan oonu dee markaasaa u fadhiisan karayn barhkood baa idhaa barhkood baa adigu waxyaalo kale kuba cileeyaan adigu balmuhimku waxaan leenahay uun waa xaalo rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh dee kaba dhacday inoona tilmaamaysa ruuxu haddaan darar kale ama in kaalidiisii uu ka aamin noqdo un duulduulkeed iyo waxyaalahaas bal haddii loo baahdo maha waa lama odhanaye dee shay jaa-isa ayay tahay umuura culimadu waxyaalaha ay kale ku celceleeyeenna bal anigu tan qaadanayna un rasuulka ilaahay inuu libayaan dee waxa weeyaan adigu ficil jaa-isa ayuu laba yimi ee taas halaba yidhaaho barhkood xanuun meesha jiray oonu markaa u suurtogelayn ama umuuro kale haba yidhaaheen lakin jawaaskeeda se maaha dee sunne sunni rasuulka ilaahay waa kaa badan iyo in lala fadhiista ayuu ahaa bal waa umuuraha iyada inooguba sugan imaka halkan weeye xaggan kale rasuulka ilaahay uu isaga yidhi inuu soo dhaweystayna waa si u asturo unoo dadka indhahoodii ugaba asturo dee talabaadna rasuulka ilaahi waa taagnaaba oo dee fadhi inay waxyaala kale ka de adugu bal masalan fadhi iyo waxyaalahaasna mayno labada xaalo kule way kala duwanyen sida culimadu yidhaahaan dee taagni bay ahayd oo markaa waa si uu satriga ama satri ugaba dhigto dee kolley waxaa keenay inaanu meel dheer la tegina kolley way kuba yimaadeen rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh wallah subxana wa taala alam subxaanaka allahuma bixamdik